isiiya sharaf kulanti wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka ka yeereen wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarud ah ku aaseysan tahay koob tobanka bisha janaayo sannadda laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dad aan la garan heebtooda oo markaa la sheegay in qeybo ka mida ah badda cas ay mar kale ay ka afduubeen markab ganacsi oo isticmaalayay biyaha xilli ay sii kordhayaan weerarada ay geysanayaan xoutiyiinta yemen ee ka dhacaya qeybo ka mid ah ee bariga dhexena ay sii kordheen waxaan soo kaloo soo qaadan doonaa dhageysiga kiis dacwadeed ee markaa la xiriira xasuuq bini oo israa'il laga gudbiyey ayna gudbisay koonfur afrika oo bilaabanaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ayaana dhegeysanaysa waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira waxaad kaloo dhageysan doontaan wadamada shiinaha iyo sidoo kale maldivis oo wada sixiday horumarinta iskaashi milatari oo dhex mara dhinacyada heshiisyana wadagalay iyana waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwa noogu soo kordha ayaad maqli doontaan warbixinadii iyo sidoo kale xubnihii joogtadahana kama marna barnaamijka iyo kaalmihii suugaantaba ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyana anfacashada dushisheeya kaa helay dushisheeya kaa helay allahayo dhib badana adoo dhoofacashaqa dushisheeya kaa helay ma shisheeye ka waba soo dhaqaaqe dhibanaailadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dhayaarabe meelaygu dhixigu dhaqsaygu yimide dheree maxaasiyo waba soo dhaqaaqe idanaailadaaga dhabbahayuu lasoo maray dhoor habeen dayaarade melaayu dhixiibuu dhagfaygu yimide dhereye maxaasiga haysa dhirteedii dhulkoohodana gedaa dhankiyo xamba isxiray kandhibaxilmaadigu dhaygaday koronkosa dirteedii dhulkoohodana gedaa dhankiyo xamba isxiray kandhibaxilmaadigu dhuuntu iga soo dhex saare daayiisu furana madhal ooliyaadba madhalooliyaadba iga soo dhex saare days furanad madhal ooliyaadba madhal ooliyaadba madhal ooliyaadba hurdamiyaandha kuula dhan markaanu siexdaba

ma sugaaye soomaaliya dhankeedii dhowaa faraxle mooyi dhiilo kama sugaaye <laughs> Thank you. iyadoon e dhiman dhaba qursaan ooladan kalgacaylkiiondhiweliba dhiirsii koray dhulkiyo barwaaqas dhammaantiheystii caashiqa iyoad maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa fanaanka xasan aadan samater eedadeystan waxaa iskale laawr axmed abwaan maxamed cali kaari laxankana cabdikariin jiir ayaa saaray waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyana maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn yeesha rafcii heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

magaalada muqdisho qaybo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaadhan oo laga soo horjeedo damaca guracan ee dowladda itoobiya ay ku dooneyso inay ku qaadato dhulka iyo biyaha soomaaliyeed xilli heshiis beenaad markaa la sheegay inuu dhex iyaga iyo hogaanka somalilan ka oo la xiriira in marka dhul iyo biyo soomaaliyeed ay si fudud ku qaadato xukuumadda itoobiya arrintaa waxaa horeyba u diiday markii arrintaa ay soo ifbaxdayba xukuumadda soomaaliya golayaasha baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed xitaa waxaa dibadbaxyo laga dhigay deegaanada somalilan oo laga soo horjeestay gaar ahaan gobolka owdal waxaa oo kale magaalada muqdishona weli markaa ka soconaya eh, arintaa dibadbaxyo looga soo horjeedo iyadoo oo isugu soo baxeen kumanaan kun oo kamida ah shacabka muqdisho qeybo badan oo kamida ah magaalada muqdisho iyagoo muujinaya dareenkooda ku aadan siday u diidan yihiin in biyo soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeedba aan si fudud loogu gacan gelin itoobiya oo la ogyahay halka dadka soomaaliyeed kala joogaan marka dib loo eego taariikhdii hore iyo wixii soo dhexmarayba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir uu kamid yahay gudoomiyaha gobolka ah naduuqa muqdisho xuseen jimcaale madaali kumanaan shacaba aqoon-yahan culimaauddiin dhalinyaro iyo sidoo kale arday ayaa ka qayb galay dibadbaxyo ka dhacay qeybo badan oo ka mid a ah magaalada muqdisho waa kuwan qaar ka mid a ah mas-uuliyiintii ka qaybgalay dibadbaxyada ee muqdisho ka dhacay oo la hadlay shacabka sheegayna siday u diidan yihiin in markaa biyaha soomaaliyeed ay si fudud ku qaadato xukuumadda etoobiya dhammaan waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan inta maanta halkan isugu soo baxday inay dareenkooda muujiyaan waxaan hadalkayga ku biirinayaa soomaali meel kastay joogaan diidmada ay diidan yihiin heshiis ku sheegga ama waxaa lagu magacaabay safgaradka ka dhex dhacay ethoobiya iyo muuse cabdi kaasoo ah sharci darro oo aan marna shacabka soomaaliyeed aqbali karin horay ugu maaha waxaanoo kale nin kasta oo damac siyaasadeed leh waxa uu ku raadin jiray damciisa siyaasadeed in badan oo ka ah ilaa qabqablayaashii dagaalka oo maanta soomaaliya taariikhda dibkii taariikhda markii dib loo raaco u nugleeyey ummadda soomaaliyeed inay meeshan soo gaarto soomaaliya waa inay ogaataa etoobiya waa cadow guun ah etoobiya walaalaheena waa been etoobiya waa cadow guun ah waxay dhisaysaa guri aan dhismaynin waxa ay raraysaa geeddi aan degaynin qof laga yeelaayo badda soomaaliyeed ama dhul soomaaliyeed taaka ka mid ah haba yaraatee ma jiro waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto fursad aan rabo inaan ku faahfaahiyo soomaali meel kastay joogto baddeennu beec maaha ayay qorata macnaheeda ma taqaannaan macnaheedu waxay tahay sida hadda maaragtay qof kasta oo qaladkan samaynaya ama si guracan u taageersani waa qof raadinaya manfaco maaliyadeed iyo mid si siyaasadeed ku raadinayo waay hadday noqon laheyd kuwa soomaalida ah hadday noqon laheyd kuwa shisheeyaha ah xitaa haddaa aragtay shisheeyaha maalin kasta u ololaynaya waa kuwa loo yaqaano oo lacagta la siiyey soomaalida kale ee meelaha ka qaylinaysa waa inaad ogaataan waa qof kasta oo soomaali ah oo taageersan ama uracsan heshiiskan guracan ee baddeenna iyo dhulkeenna lagu dhaxal wareejinayaah waa heshi waa qof lacag la siiyey sidaas daraaddeed baddeenu beec maaha macnaheedu waxay tahay qof kasta oo u ololaynayaahi adduunyuu soo qaatay noocay raba ha noqoto sidaas daraaddeed soomaaliya dhulkeeda iyo baddeedu marna lagama tanaasuli doono taaka lagama tanaasuli doono qof kasta oo muwaadiniinta dalkan ka miduuna waa askari kayd ah dhallinyarada meel kastay joogaan haweenka odayaasha aqoon-yahanka culimaaodiinku waa askari kayd ah waxaan wadanahay laga bilaabo maanta askarta kaydka ah macnaheedu ma ahana in askarteennu ay nambar ku xadidan yihiin soomaaliya over milyankeedu waa wada askar aad iyo aad u mahadsantihiin soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo soomaali waa mid waxaan guuldarraysiin doonaa riyada khaldan ee etoobiyaanka ee guunka ee soo bilaabata qarnigii siddeed iyo tobnaad bartamihiisii soo bilaabatay oo ilaa maanta socota intaa waxaan rabaa inaan ku daro arrintaasi ma aan arrin sahlan maanta mudaharaadku bilowday wuxuu socon doonaa iyo dadaalkan wuxuu socon doonaa ilaa arrintaas laga xaqiijiyo guul soomaaliya ha midowdo ha israacdo waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed ee maanta halkan isugu soo baxay shacabweynaha soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed halkaan maanta isugu soo baxay inay muujiyaan dareenkooda wadaryadda ah ee u taagan muddo dheer oo aynu dhibaatooyin iyo dagaalla ku jirnay dalku inuu isbeddelo in dalku midoobo in laga xoreeyo khawaariijta in wixii khilaafaadee jiro la xamiyo soomaalidu heshiiso oo midoobiyo oo dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed meel walba ku haystaa ka bado waxaan ammaanayaa dareenkii dareenka shacabka soomaaliyeed had iyo jeer muujiyaan mar kasta oo dalka soomaaliyeed ula kulmo ama uu galo cidhiiri siyaasadeed iyo mid aabuud waxaa walaalaha soomaaliyeed u sheegayaa dalka soomaaliya waa mid midnimo ayaan halkan u joognay ma dhacayso dhulka soomaaliya in la kala qaybiyo ma dhacayso dhulka soomaaliya in la iibiyo ma dhacayso xeebta soomaaliya istaraatiijiyadda soomaaliya in inaan wax ku lahay wax laga siiyo ma dhacayso aad iyo aad baan aadna u waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda iyo wada jirkooda waxaa laga sheegayo hadda waqooyi iyo dowladda somalilan ee la leeyahay dhul soomaaliyeed baa lagu bedeshay sheer dowladda diyaaradda etoobiya caqliga soomaaliyeed bay cay ku tahay wax la aqbali karayo maaha dhul lama iibiyo haa dhul lama iibiyo dhul cid lama siiyo ma heli karaan ummadda soomaaliyeed waa iskale shacabka soomaaliyeed ama somalilan taariikh weyn ayay ku leeyihiin xornimo doonkii iyo dhammaan guulihii soomaaliya gaadhaye taariikhiga ah way joogaan dadkii qadiyaddaas iyo dareenkaas lahaa waqooyi way joogaan ma suuroobayso waxay tabanayaan baanu madaxda ka codsanaynaa muddo dheer oo ay soo jiitatay in si deg dega loo xalliyo oo dalka la mideeyo laakiin taaka dhulka soomaaliya ah cidina ma bixinayso waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaana xildhibaanada aan ka tirsanahay xildhibaannada soomaaliyeed xilligan adag ee lala dagaalamayo khawaariijta muddo dheer aynu dhibaato ku soo jirnay la doonayo shacabka soomaaliya dhibaatada ka baxo ee damaca etoobiya soo baxay inay wax kasta oo khilaaf ah oo kale iska dhigaan midoobaan oo mooshinada iska dhigaan oo u midoobaan danta iyo danta soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed ilaa aynu soo afjarno kala qaybsanaanta iyo dhibaatada aynu ku soo jirnay muddada dheer aad iyo aad baa u mahadsantihi soomaaliya ha noolaato codadkaas aad maqlayseen waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale golayaasha baarlamaanka gaar ahaan wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya cabshir bukhaari iyo sidoo kale xildhibaan maareey oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidaas oo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho xuseen jimcaale madaale ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin inay eh, markaa soo bandhigaan dareenkooda ku aadan siday u diidan yihiin damaca gurracan etoobiya ay ku dooneyso biyaha iyo dhulka soomaaliyeed isagoo ugu baaqi dadka ku nool gobolada dhankooda inay muujiyaan eh, dareenkooda dibadbaxyana ay dhigaan shucuurtoodana ay ku muujiyaan siday u diidan yihiin arrimaha iyo damaca etoobiya ay ku dooneyso ee eh, biyaha soomaaliya hadaba isla arrimaha ayaynu ku guda muqdisho fariin ayay dirtay maanta iyadoo markaa kumanaan kun oo kamid a ah shacabka soomaaliyeed ay isugu soo baxeen qaybo badan oo ka mid ah faras magaalaha magaalada ee muqdisho shacabkuna waxaay wateen boorar ay ku qoran yihiin baddeenu beec ma aha dooni mayno bad iibshe iyo sidoo kale erayo kale oo ay ku diidan yihiin oo ay markaa ku muujinayaan shucuurtooda oo ay ka mid yihiin soomaaliya soomaali baa leh iyo arrimo kale waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayaa waxauu markaa tegay meelaha ugu waaweyn ay dibadbaxyadooda ka dhaceen gaar ahaan daljirka daasoon halkaa uu markaa ka wareystay aragtiyadooda iyo waxa ay ka qabaan arrimaha taagan haatan iyo shucuurtooda waa kan wariyeenna cabdiraxmaan axmed gacallow warbixintan inooga diyaariyay daljirka daasoon waxaa iskugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadka shacabka ay ku nool gobolkani banaadir toddobaiyo tobanka degme ee gobolka banaadir ayay dadkan shacabka iskaga kala yimaadeen si ay u muujiyaan shucuurtooda ku aadan damaca etoobiya ee ku doonayso biyaha iyo dhulka soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiirre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka soo qayb galay bannaanbaxan iyaga oo dadka shacabka halkan kula hadlay qaar ka mid ah dadkii shacabkaa ee iskugu soo baxay halkan ayaa keenan la hadlay iyagoo ka warbixiya dareenkoodii iyo sida ay u diidan yihiin damaca etoobiya ay ku doonayso biyaha iyo badda soomaaliya qowmiyatiisii waa salaamayaa salaan gabacdii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qaybgalayno banaanbax ballaaran ay ummadda soomaaliyeed ka soo qayb galeen taasoo ay uga dhiirinayaan kacdoonka ka dhanka ah ama eh, etoobiya etoobiya waxay ku soo duushay etoobiya waxay ku soo duushay dhulkeenna eh, dhulkeennana maahan dhul dadla'aana maahan dadkiisa way kaceen dadkiisa way taagan yihiin shirkeenna taasho ka mida ma ogolaan doonno dadka aad u jeediin ee muuqda waa ardaydii waa waxgaradkii soomaaliyeed dhammaan madaxda soomaaliyeed ayaa ka soo qaybgasha banaanbaxan dhammaantoodna waxay u taagan yihiin inaysan etoobiya dhulkeenna taa ka mida qaadan mana ogorin mana ogolaan doonno hadday etoobiya iskala weyday raaligelin bixi weydana waxaan diyaar u nahay dhammaanteen inaan dhulkeenna u dhimanno dhiiggeenna u shubno waa dhawa raadi kulmiye waa mahadsantiin adinka inaad nagala soo qayb gashaan howl eh, iyo barnaamij aad u weyn oo kanoo kale ah wuxuu tusaa keliya wuxuu gudbinaa heerka baraarugu dadkaenu ay gaarsiisan yihiin iyo inaan lagu soo degdegi karin iyo inaan ka midaysanahay qadiyaddan wixii kale oo weliha waxaan aaminsanahay sheekadu waa bilow eh, intayna baashu aysan sii fogaan oo geediu dhaqaaqin etoobiya meeshaada naga joog badnigu arka maysidi udiraa waxay tahay intaana ummadda ah, inta guryaha joogta iyo intaan meeshan imaa waaya inay ka wada midaysan yihiin in taaka ka mida ah dhulkan aan ciyaar lagu qaadi karin wax meelaha la wadwadana aysan soconaynin soomaaliyana soomaali baa iska leh etoobiya wax naga soo gala haba yaraatee ma jiraane etoobiya meeshaada naga joog qof muuse bixi iska daaya shakhsi soomaali ah ama madaxweyne ama masuul kale ama qof bixin kara ma leh taaga ka mida dhulkeenna annagaa iska leh eh, awoowayaasheena nooga tegey annagana jiilka soo socday kuwa ka sii dambeeya ayaan inaan ugu tagno marka waa dhaxal awoowe laguma cayaari karo magacayga waa rabna waxaana arday ka tirsan eh, degmada boondheere Eh, halkan waxaan ugu banaanbixaynaa ah baddeena soomaaliya haddana eh, baddeena soomaaliya taaga ka mida ah, iib ma ahan kii iibsa doona iyo kii iibsadaba waa noo dagaa saamaweyna igu yeelata maxaa yeele dhulkaygaa la qaadanayaa baddeedaa la qaadanaya saameyna igu yeelata kasii ahaan ani arday aan ahay birin waxaa laga yaaba madaxa dalka inaan ka mid noqdo taasiriyo waaye taasiriyo waa damac marna ma suurtagalayso haddee suurtagasha xatay waa noo dagaa etoobiya mar labaadee xog soo laabanay kun sagaal boqol toddobaatan todobade waxaan iskugu soo baxnay anagoo shacaabka reer muqdisho ah inaan muujino shucuurteena ku aadan baddeena kama turjumayso in etoobiya ay xeetan awood ku qaadan karto baddeena balse diblomaasiya ay geda taagan tahay haddii ka gudubtana waxay noqon doontaa ah awood iskaashi oo shacabka iyo dowladdaba iskaasho doonaan taasina waa middii ay ku jabtay inay soo noqotone ma rajaynayo waxaan doonayaa inay soomaaliya horumarkeeda ay sii tiigsato haddii etoobiya dagaal ay fiirsana kolley kuma faa'iidi doonta way ku khasaari doontaa weli tayda dee jawaab kumuu bixin hadda maantana loo celi maayo laakiin maanta bulshadaa dirayso iyo madaxda qaranka annaga haweenka soomaaliyeed haddaan nahay waa cunayna abiye axmed dhawn markii layidhaahdo inaba caadi maaha marka haweenkaa ku filan marka annaga baddeenna biij maaha shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu maaragtay aan ugu baaqayaa oo waliba dadka hadda hargaysa iyo muuqaal waxaan daawanaya cunugeeroo caseeyaa oo lugta ay madaxa ka saaraayaan waxaan leeyahay bini'aadanimada yaan lagu xadgudbin dadka soo shaqo masaakiinta masaakiintaa wax dembii nagama gelin laakiin dagaalka wuxuu nagala dhexeeyo waa dadka siyaasadda haddii abiy axmed abiy axmed down down down waxaa shacabka soomaalida ugu baaqaya dhammaan difaaca dalka iyo dadka iyo diinta dowladda ethoobiyan waxaa leenahay maxay ahayd dad walaalo oo diris ayaan nahay waxaana ee dhexeen kara keliya waxaa waaye iskaashi iyo xiriirka iyo ganacsi sharaf iyo cizi iyo ixtiraam aan ku wada noolaano wixii intaas ka baxsanna waa isheeg sharaftii waddanka lagu soo xuduud waayo mana aqbali doono wadajir sharaf iyo ixtiraam aan geeska afrika wada noolaano shacabka soomaaliyeen waxaa leeyahay meel kastoo joogaan dalkiina iyo dadkiina difaacda halkaani waa taaganahay nabadgelyada shacabka soomaaliyeed ee maanta u soo bannaan baxay meeshaani anaguna dadaalkii inta dadaalay tabarteena waa dadaalna alxamdulilah waxaa ku dhammaatay siin nabada haddana waxaan rajeynayaa guusha sidaad ay tahay waa in korna sijibaara waana maasaseyna idin leeyahay kowdii bishaan sanadka cusub etoobiya waxaa ka dhacay heshiis ay wada siixdeen abiy axmed iyo muuse biixi kaasi oo dhigayay in etoobiya la siinayo dhul ay ka dhigata sildhig militari iyo bad isku weerdhan labaatan kilomitir damacaasi soomaali meel walbo ay joogto waa ay ka hor timid iyadoo bannaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen guud ahaan gobollada dalka sida meelo ka mid ah somalilan oo baddaasi bixisay abdiraxmaan axmed gacal k n n umahadsan yahay wariyeenna cabdiraxmaan axmed gacal oo markaa warbixinta inooga diyaariyey kumanaan kun oo ka mid a ah shacabka soomaaliyeed oo dibadbaxyo ka dhigay qeybo ka mid a ah magaalada muqdisho dibadbaxyada ay ku diidan yihiin damaca etoobiya ay ku doonayso dhul iyo biyo soomaaliyeed weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeysta isiya e e shaarafci e heeda hohoyaday adabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho weli barnaamij kulanka degeysantaankeena waad nagala socotaan saaxiib ayaale markaan haddii aynu eegnana markaa wararka naga soo gaaraya cumaan baddeeda waxay sheegayaan in kooxo hubeysan oo markaa wata dhar eh, ciidamo milatariga loogu talagalay eh, sidoo kalena wata eh, markaa wejigana ugu xiran yahay oo ugu xiran yahay waxa loo yaqaano black maskiska ama maramad madow waxaay afduubteena laleeyahay markab markaa ku sugnaa u dhow badda cumaan sida laga soo xigtay kooxda arimaha badda u qaabilsan dowladda u k ee loo yaqaano british maritime security fim sidoo kale waxay si guud u sheegeen markaa in arintan ay muujinayso walaaca ah in badda cas markan ay kasoo ifbaxeen dhibaatooyin isugu jira weeraro loo geysto maraakiibta ganacsiga isticmaala iyo sidoo kale doomaha ganacsi sidaas oo kalena markaa in xitaaba ay soo kordheen weerarada iyo afduubka loo geysanayo maraakiibta ganacsiga warbixintu waxay intaa ku dartay in markaa laga afduubtay eh, markaa doontan ama markabkan ganacsi meel conton eh, eh, newtical mile u jirta dhanka bari ee jasiiradda sohaar loo yaqaano ee dalka cumaan ah waxaana leeyahay waxaa loola aaday dhanka iyo halka loo yaqaano banjara jask oo dalka iiraan ka mid ah sida laga soo xigtay u k oo iyadu warbixinta soo saartay waxay sidoo kale qolyaha kale wax ka qora arrimaha maraakiibta ee loo yaqaano eh, tanker tracks totcom iyana waxay qorayaan eh, in eh, markaa ay sii kordhayaan walaaca laga qabo maraakiibta caalamiga ah iyo kuwa kale ee ganacsiba isticmaalaha ee badda cas muddooyinkii lasoo dhaafayna waxaa kordhayay weerarada iyo afduubka loo geysanayo maraakiibta iyo qaarkooda oo xitaaba la burburinayo maadaama ay taagan tahay u udhexeysa xuutiyiinta yemen iyo dalalka reer galbeedka oo iyagu taageeraya yuhuudda waxaa markaa sii kordhayay muddooyinkii lasoo dhaafayna weerarada loo geysanayo maraakiibta ganacsiga isticmaala ee badda cas iyo sidoo kale meelaha xitaa ka baxsan maadaama xuutiyiinta yemen ay ku goodiyeen in ay markaa weerari doonaan burburin doonaana ama ay burburin doonaan maraakiibta ay leeyihiin eh, markaa reer galbeedku iyo kuwa ee eh, ganacsigooda ay markaa u isticmaalaan waxaa markaa sii kordhaya walaaca arrinta laga qabo iyada oo sidaas oo kalena ay jirtay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacadii ugu dambeeyeen qoraal ay soo saareen ay ku dalbadeen in xuutiyiinta yemen ay joojiyaan weerarada ay ka geysanayaan eh, badda cas maadaama ay kordheen maraakiib badan oo ay leeyihiin dowladaha hindiya iyo waddamo kale oo carabeed iyo kuwa reer galbeed ay ku jiraan markaa la weeraray todobaadii aynu soo dhaafnay waxaana xuutiyiinta yemen dhankoodu ay markaa wacad ku mareen inaysan joojin doonin weerarada ay u geysanayaan maraakiibta reer galbeedka iyo xitaa kuwa kale ee ganacsi ee la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin reer galbeedka iyo sidoo kale yuhuudda inta yuhuuddu ay wadaan duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah ee markaa falastiiniyiinta ah oo kumanaan kun oo ruux ay ku geeriyoodeen duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan ee khaza waxaa jirtay in xuutiyiinta yemen ay iyagu sheegeen in ay sii laba jibaari doonaan weerarada ay ka geysanayaan ee badda cas iyo meelaha xitaa ka fogfog maadaama ay sheegeen in iyagu qorshoodu yahay inay markaa e, bartilmaameysadaan e, marka la eego danaha israel iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga isticmaalaya badda cas ee reer galbeedku ay leeyihiin iyagoo qorshahooda ugu weynaa waxa uu markaa yahay inay ka hortagaan waxa ay ugu yeereen markaa dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta inta falastiin dhibaato lagu hayana waxay sheegeen xuutiyiinta yemen in iyagu ay sii wadi doonaan weerarada ay ku bartilmaamaysanayaan israel iyo reer galbeedka maraakiibtooda ganacsi ee markaa iyagu isticmaalaa badda cas dhinaca kalena maxkamadda dambiyada caalamiga ah waxa ay markaa dhegeysanaysaa marka la eego kiis ay soo gudbisay xukuumadda koonfur afrika dacwad ka dhan ah israel oo ay u gudbisay maxkamadda loo yaqaano i c j international courts of justice waxaana la filayaa in labada maalmood ee soo aadan maanta iyo beriba ay socoto dhageysiga kiiskan oo ay u gudbisay maxkamadda dambiyada caalamiga ah sagaallabaatankii bishii december israel waxaa lagu eedeeyey in markaa ay geysatay xasuuq bini aadamnimo iyo wax ka dhana bini-aadanimada maadaama ay dhibaato badan u geysteen dadka reedka ee falastiiniyiinta waxaa eh, markaa taageeraya rajo badanna ka qaba sidoo kale u ololeynayay in kiiskan uu meelmar noqdo ayna dhegeysato maxkamadda dambiyada caalamiga dad badan oo falastiiniyiina dad falastiin taageersan oo iyagu ugu jiray ololo sidii maxkamadda dambiyada caalamiga iyo dunidaba ay markhaati uga noqon lahaayeen in meelmar uu noqdo la dhegeystana ee maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay dhageysato kiiska loo haysto yuhuudda ee ku aadan inay xasuuq geysteen dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta waxaa arintan ku dhiirraday xukuumadda koonfur afrika oo horeyba iyada xiriirka ku jirtay yuhuudda danjiraheedana ka ceerisay koonfur afrika iyadoo markaa sheegtay in saddex labaatan kun oo ruux in ka badan ay ciidamada yuhuuddu dileen toban kun oo dadka la dilo ka midan ay yihiin caruur sidaa darteed yuhuuddu ay geysteen xasuuq bini-aadamnimo oo kalena bini-aadamnimada waxaa eh, la filayaa markaan maxkamadda dambiyada caalamiga oo iyadu ah maxkamadda eh, ugu weyn ee sharciyada ule inay qaadi karta arrimahan oo ay dhegeysan doontaa ah, kiiskan waxaana la filayaa eh, markaa in kiiskan la qaadaadhigo dhegeysigiisana waxaa muhiim ah in lasoo bandhigo cadeemo iyo warbixin markaa muujinaya sida israel ay tacadi u geysatay dadka rayadka ee falastiiniyiinta taa oo ah maragma doonto oo xitaa aan u baahnayn markaa in cadeemo loo raadiyo maadaama inka badan saddex kun oo ruux oo falastiiniyiina ay ku geeriyoodeen duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka wadaan khaza oo ay ku bartilmaameysadaan inta badan dadka rayidka ah xitaa waxay markaa aysan u aaba yeelin dadka rayidka ah oo iyagu dhibaatada ugu badanba ay gaartay waxaana la filayaa markaa in kiiskan hadii maxkamaddu si dhab ah ay u qaado wax badan ay dadka falastiin ay uga goyn doonto marka la eego taageero dhabana ay ka heleen xukuumadda koonfur africa waraad soo dhacayna waxauu markaa sheegayaa in lasoo afjaray gebi ahaanba dhegeysiga maalintii ugu horeysay ee kiiska ka dhana xukuumadda yuhuudda ee ku aadan in xukuumadda yuhuuddu ay geysatay dembiye dagaal iyo xasuuq bini aadanimo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada caalamiga ah ee i c j ayaa soo gabagabeysay ee laleeyahay maalintii ugu horreysay dhegeysiga kiis dacwadeedka loo haysto xukuumadda yahuuda ee ku aadan inay geysteen militariga yuhuuddu dembiyo dagaal iyo xasuuq ay u geysteen dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta horey ayay u diyaarisay xukuumadda koonfur afrika warbixinno iyo cadeymo fara badan oo igu tala gashay inay geysto maxkamadda waxaana markaa ugu dambeyn la aqbalay in la dhageysto kiiskan oo ugu dambeyn ay maxkamadda dambiyada caalamiga ah maalinta ugu horreysay dhageysatay waxaa la filayaa sidoo kale in maalin kale la dhageysto oo labaad si eh, markaa arintan ay wax badan oga tarto marka la eego dhibaatada ay wajahayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta nafisna ay u noqon doonto in ugu yaraan eh, maxkamaddu ay taageero ka helaan dadka falastiiniyiinta ah arrintan ay markaa eh, wax badan u goyn doonto sida la aaminsan yahay eh, siyaasiyiinta iyo sidoo kale dalalka carabeed waxay aad ugu mahad celiyeen marka la eego xukuumadda koonfur africa walow iyagu aanay ku dhiiran inay meel mariyaan ama ay saxiixaan marka la eego arrimaha ku aadan inay dacwad ku furaan yuhuudda maadaama yuhuuddu ay xasuuq baan ku hayaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta xukuumadda koonfur afrika xubnaha matalaya waxay soo gabagabeeyeen doodoodii ku aadanayd cadeymaha ay wadeen iyo warbixinadooda waxaana la sugi doonaa eh, maalinta xigta isdifaacidda yuhuudda oo iyaguna maxkamadda iska hor difaaci doona maadaama xubno matalaya ay joogaan eh, sidaasoo kalena waxaa la filayaa eh, in la dhageysto maalinta beriya doodaha ay soo gudbin doonaan iyo isdifaacidda xubnaha yuhuudda qareenadooda u qaabilsan kiis dacwadeedkan kadibna waxaa la eegi doonaa go-aanka ay kasoo saarto eh, maxkamadda dembiyada caalamiga ah waana markii ugu horreysay ayaa leeyahay arintan ay eh, xukuumadda koonfur africa sameyso waxaana leeyahay waana arin marka la eego dhanka diblomaasiyadda wax badan ay ka faa-idi doonto dadka reer falastiin ay ka faa-idi doonaan maadaama dhibaato ba ay ku hayaan ciidamada yuhuudda weli barnamijka kulankaa degeysanaysaan keenana od nagala socotaan dhegeysta k n n haleelay mooye weli sooma hoyanine haddii mar hore hodanaanu diray wax haleelay mooye weli sooma hoyanine cabdiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalkayga gaadhsiiyeycadiga habboono hoos wuxuugu sheegay cadiga habboono hoos wuxuugu sheegay hadalka iga gaadhsiiye hadufyo balhaado hawaadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabimaysibe waa sida hilaaco waa quraysha weeno waa sida hilaaco quraysha weeno waa tiima mahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waayemahadhaamahoyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hube hordoos eexan waaye dhexayse waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayse waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine yoog balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabu hoygoodu leeyo ka habaabi mayside waa sidaa hilaaco waa quraysh haweeno waa sida hilaaco waa quraysh haweeno waa tiima haldhaale mahadhaa mahoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mahadhaama hoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye halis jacaylku hal bowla ku booyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaywaa halis jacaylku hal bowla ku booyo biyaha ka hor joogo harad kugu dilaaye anaa leelin socodkee waniga hayaame anaa leelin socodkee hayga hawmeeraysan habar kuma dhiibine duxan ku hibeeye habar kuma dhiibine duxan ku hibeeye ayga hawlyaraysida lai haleelay intaanu caashaq ku helin sida lai haleelay intaan ku helin hayga hawlyaraysan mahadhaama hoyda mise way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye mise waylahaysaa mid soo hubi hordoos rixan waaye hatufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu ka habaabi mayside wasidaa hilaaco waa quraysh haweeno wasidaa hilaaco waa ma mahoyda mise wayla haysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waayay ereykel ayaa ka mid a ah haystaa uu ku luuqeynayo allah u raxmade fanaanka cumar dhuulle waa haystii haatuf ereyada heystan waxaa allah allaha u raxmade cabdalla nuuraddiin waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka keenan warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan xad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale waxaa duunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha koowaad sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta koo iyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddex boqol konton iyo shan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii hogaamiye kooxeedkii ka jiray soomaaliya ayaa dib ugu soo noqday magaalada muqdisho kadib markii muqdisho looga itaal roonaaday maxkamadihii islaamka oo lix bilood ka talinayay muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun koo iyo tobankii xukuumadii soomaaliya ee xilligaasi ayaa muqdisho kusoo bandhigtay ku dhowaad toban dhalinyaro ah oo wakhtigaasi kasoo goostay dagaalamayaasha al-shabaab maanta oo kale sanadii labadii kun lix tobankii waxaa geeriyooday allaha u naxariistee abwaan cali sugulle cigaal oo ahaa abwaan taariikhfa ku leh fanka soomaaliya sidoo kalena sameeyey heese badan oo wadani ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii boqol dal oo kamid ah wadamada caalamka ayaa isku raacay in la mamnuuco isticmaalka hubka kiimikada iyo sunta waxgumaada maanta oo kale sanadii labadii kun ku dhawaad konton ruux ayaa ku geeriyootay qaybo kamid ah gobolka yuunaan ee dalka shiinaha kadib roobab mahigaan ah oo ka da-ay shiinaha xilligaasi maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii kabtanka xulka qaranka argentiin leonel misi oo xilligaasi u ciyaarayay kooxda barcelona ayaa markii shanaad ku guuleystay abaalmarinta laacibka ugu fiican kubadda cagta caalamka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun sideed tobankii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi donald trump ayaa aflagaada iyo hadallo cunsuriyad ah kula kacay wadamada qaarada afrika iyadoo xilligaasi aad ay ugu caroodeen dadka ku nool qaaradda afrika guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsan oo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhacay oo ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka dee xukuumadda iiraan waxa markaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad la aaminsan yahay inay kulug lahaayeen qaraxyadii waaweynaa ee saddexdii janaayo ka dhacay bariga wadanka waa koonfur bari dalka gaar ahaan magaalada kermaan qaraxyada waxaa ku dhintay in ka badan boqol ruux iyadoo markaa dowladdu ay sheegtay haatan baaritaan ay sameeyeen kadib in la helay shakhsiyaad la aaminsan yahay inay lug leeyihiin arrimaha xubno kamid a ah sirdoonka iiraan ayaa sheegay in shakhsiyaad markaa aada uga shakisan yihiin tuhun badanna markaa uu ku gadaaman yahay kuwaasi oo qorsheynayay inay weeraraan xarumo badan oo ku yaalla iiraan gaar ahaan magaalada caasimadda ee teheraan in gacanta lagu dhigay waxay shaaca ka qaadeen in xubnahan ay soo galeen markaa eh, bishii disembar eh, dalkaasi iiraan iyagoo markaa kaga soo gudbay dhanka koonfur bari ee eh, xadka iiraan uu la wadaago dalalka kale iyagoo laba maalmood ka hor intii aysan weerarka sameyn waxaana kadib markaa u suura gashay xubnahan inay markaa abaabulaan oo ay ugu dambeyn weerarka geystaan sida lagu sheegay warbixinta ay markaa soo saareen xubnaha sirdoonka ee iiraan dagaalyahanada daacish ayaa iyagu waxa ay markaa sheegteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay afartii janaayo qeybo ka mid a ah karmaan halka loo yaqaano oo iyadoo siddeed boqol kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada tehraan ee caasimadda waddankaasi iiraan xilli eh, markaa boqolaal ruux oo iiraaniyiin ah oo iyagoo eh, sameynayey xus ay u sameynayeen iyo xasuus marka la eego jenaraal qaasim suleymaani afarsana farsamo guuradii kasoo wareegatay markii ciidamada mareykanku ay duqeyn ku dileen jenaraalkan eh, awoodda badan ku dhex lahaa ciidamada waddankaasi iiraan bishii janaayo saddexdeedii ayaa lagu dilay duqeyn ciidamada gaarka ee mareykanku ay ka geysteen bannaanka magaalada baqdaad ee caasimada wadanka ciraaq iyadoo arrintan ay ka dhalatay xiisad Eh, marka la eego weerarada markaa qaraxyadaana waxaa la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin dagaalyahanada daacish oo iyaguba sheegtay mas-uuliyadda walow haatan iiraan ay sheegtay inay u xirtay xubno badan oo la aaminsan yahay in iyagu ay ku lug leeyihiin weeraradii dhacay markana dhegeystayaal xogta walataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kale maane waa banaanbixi banaanbixi badayna la dhiibay bulsho ka carootay ka banaanbaxeen war cabdulo banaanbaxa waxa laga qaaday dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilaawaha dhiigaliyo baba iyo wax colaad baraka maleeya joogtaa sheekada baddeenakii baabkiisa soo galo banduuqaan u qaadahaynaa baastamiir amalan oo hadda cabdalla waxaa marweyne ma laga soo baxay dhaxal waaye dhulka hooyo dheefta wadankeen dhiig baan u soo hurnay dharaar iyo haween dheedheed lagumu heley waddankeen dhoorsanay waddankeen dhoorsanay war cabdalla ciyaar maahano waa maqlaysiin waa geesi waddani ah dheere xaaji dheere faraciisiiyuuna ka soo jeedaa ayahee waa ilmihees way ilmiyaadna leedahay wargeega dadka binaan baayan heeso iyo gaadeen waliba ku waan dagaalamaynaae eh, waan dagaalamaynaa dumarka iyo raggeenaba ina soo dareersha warmadeeyow bannaanbaxa muqdishaha ku meeraysane eh. baydhabo maxaa looga bannaanbixi waaya aryaa etoobiyadha badday qaadata la leeyahaa fafadhiya maasaa bannaanbixi kara war aaneel walnimo oshiidii la jara loo dekamukudhoow maxaad u bannaanbixi waysee warmadew bow ama khatar ku jidha warmaday maxaa idinku dhejiyey hal maamul goboleedoo bannaanbax ka dhacay ma jire yaa minaysaastaa gobolka banaadir xaa ka nagnagsiihaaya war somalilan degmahan bannaanbax ka dhicuna ma jirto somalilan waa qaran iskii u taagane maamul goboladiina ka mid maaha buntland markii badda la dhiibi hayey doorashay ku mashquulsanayd war kulli xaal cid ka hadashay iyo cid ka aamustayba saylacwaa dalkeennii soomaalidu dhammaan surinkay lahayd iyo sabaadoodii weeyaan waar maxaa deen iga khusaya waa somalilaani obow hadda dhulkii soomaaliyeed soo ma war waxaad ka tagtay waa soof wareerte sabool baahanow joog war banaanbaha wali kale lika heesae sida hadday ku waarto haddii sila iyo gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh aryaadhaha waa waahe isnaqaannahe waxaan dhihi lahay labadeenna labadeenna labadeenna seefood waa tii saawir noqotaa nawal etoobiya uma socotaane somalilan ba u soo soco siraaday sidaadoo kale la waaye warbowa taarikhda waxaa la ogaaday gumaysigu marka koowaad xoog kusoo galaa ma jidho markase wuxuu ku yimaadaa isagoo dad heshiis la galay oo si tartiiba ah u soconahaya sababtoo ah markasta khiyaamo iyo dhuudhuub ku soo galaa shakhsiyaad ummadda deegaanka ka mid oonu ah soo dhex maraa goortuu cagaha soo dhigana waa ku ballaadhaa kadibna ummaddaa dhasheedu waxay dhaxlaan inay dhagaxa tuuraaniin marka waaqlow dhulka ayaan bele loo gacangelin wanaaga gooja cadda ka baxda balaayadan ugu kalifaaye war soomaalida khilaaf iyo dagaal iyo waxaan macno lahayn inay ku mashquulsanaato waa lagu yaqaane laakiin colaadda dhexdooda ah inay sababto inay waddanka sameeyeen shisheeye u gacan geliyeen taariikh lagu yaqaanay maahan walbawamislow soomaalidu waa dad siman sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma sagine siyaasaa kala qoqobay waan waaye ma soomaaliya abow ahayn war kalemaanay war ma haysaane jabhadda orommada ee la dagaalanta maamulka abiy axmed oo magaceeda loo soo gaabiyo oola waxay yidhahdeen soomaaliya waxaan u naqaanaa dal madax bannaan in lagu xadgudbaana sax maahan abiy axmedna dulmiga soomaaliya u geeyo waa kanuu etoobiya ku wado waddankeennu kala qaybshay soomaaliyan inuu kala qaybiyuu rabaa marka hadda abiy axmed waa fidno geeska afrika ku soo korortay dheheen warba waa runtooda tigrey ah, iyo amxaare iyo oromo dabka ma kala qaataan oo hadda abi axmed ma rafadaa ma haysaane abiy axmed jabhadda abxaarad waxay ka qabsadeen ayroboorka caasimadda gobolka amxaarada ee goonar waana halkii meel uga duuli jiray tigreega waar walloweynayo abi axmed garan maysiine amxaaradu abtiyaal bay u yihiin war ma haysaane ninka bi wuxuu yidhi maxaa muuse lagu eedayaa oromo soo maahan warbow muuse oromo mahe waa u ducayeen waxayna dhaheen laftinaga dhulkinaga cirkinaga badinaga kursinaga docole oo saange ebadke eh, ma maqlin oo habartey eh, dhash intaan noo lahay waar buuqin ordoo xaafadii nin qabo aryaadhaha idinkoon daalin horaha waxaa loo yiri ii banay banay mahaaye ay ka bilaaba taabalaayo ii banay banay mahaaye ay ka bilaaba taabalaayo muga hadda ii dhaaf baddaan iyo dhaafi maayo may ka bilaaba rabtaa war bilaayda lankiifadaw boodkaa gornyo isee waleeri bilaayo ku haasataa la yidhi abbo abbo malowbaho war madaxweyne xasan muqdisho oo damaca itoobiya ka hadlay wuxuu yidhi nin hadda ka geel laga dhacay kadibna waa qayla dhaamiyo yaa tolahey buu yidhi ninkii ugu horreeyaa wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay markaas buu wuxuu yidhi geelii baa layga dhacay ninkuna hadda iskuma toosnayn oo si xunay maradu ugu duubsaneed ninkiiyoo arkay ninka marada jiidaya baa wuxuu ku yidhi geela lagaama dhacayna guntigaagaa laga arkay marka hadda soomaalida baddeeda in la hawaysto tafaraaruqeeda iyo kala qaybsanaanteeda laga arkay runtawalankiiliislikargo uliisligaade horaa waxaa loo yidhi hungurweynaa malaaya sabab uu dhacay war waxaa kaloo hore loo yidhi waa rabaa roobaa lagu waayey war waxaa kaloo hore loo yidhi waxay boodboodo oy burar fuusho waa beenteede bawdka ma dhaafto aryaadhaha etoobiya soomaalidan wax badanay soo damacda soomaaliyana waa ku midowda oo xabad kama qaado sababto ah waa tii hore loo yidhi eedaadka soo mara doqonbaa ilaawde war kalamaanay war maysane wantimir wuxuu yidhi baraawiya bakool iyo jigjiga bacadka xiindheere badda saylac boosaaso iyo booska xamar weyne boorame hargaysiyo barbarabari nugaalo oo dhan burca iyo bannaankii wajeer adiga oo buuxa in bannaanbax lagu baaqo ood boorarkor u taagto ood banaadir joogtana abii kaaga baqi maayo warbow soomalidusooti ohan jidhay rabbi ka cabsay rag iska dhici meel ma wada gasho saa wax u wadaanin marka adoo bilaay bilaay rabtaa kow dheh bannaankiis maro maradiis geed madaaro warabwaan timirmalaha wuxuu rabaa in qori lala boodee bannaanbaxa silmiga ahi waa dastuuri dadku ay ku muujiyaan shucuurtooda leeyahay anugu bislow silmigan ad sheegaysa ma aqaane bannaan baaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed bannaan baaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed arhooy cabdulo baddaan kacsan oo daweeshku jirta ninkii malaa'igkana soo baxan gees uu kasaa'ani war cabdallow joog baliyaan adiga etoobiya ku maqlina bislo ama bikaseesid baad ruux gooyo rabbi waaye rag facee karoori maayo ruux gooyo rabbi waaye rag facee karoori maayo waxaa kalon kaa maqli jiri abkayddoolli dilow dad nool maas u daahaa war haddumay marohe abdalle shubaaka fuulow idemow haddaa bannaan soo baxaye shubaaka fuulow idemow waaryaalo wallaweyne shubaaka kaashallolow miyaa bad ku difaaci rabtaan warbow waaqlow badda ma dhiibi kadhin cid isku day kadhaana ma jidho cid dhiibi kadhaana ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho waar bashiira wax isweydii ma xumee laascaanood maxaa iskugu dishan ile maba joognee warbow madaxweyne dani aqlabiyad baa lagu doortay hadda cid ka hadli kadhaana ma jidho hor sida deni in loo soo celiyo hadduu rabo dekadii hobyo ma dhisay aryaadhaha dayuurada ku degtaxiin dheere agtiisa waxay siday ma la ogaaday war cabdulla waxay siday ma aqaan laakiinse waxaan hubaa diyaarad shabaabku dhex dhacdaah inaysan noo cusbayn war diyaaradaha jubbooyinka iyo inay shabeellaha hoose ka dhiya jireenna eh? galmudug aan wareejeena walbaba sheekh shaakir oo hadda ka hor hadlahaye wuxuu yidhi diyaaradaha dhulka shabaabku jooga ku dhacahaya haddii aan wax kale jirin meelahan joogno maxay ugu soo dhici waayeen war diyaaraddu ma dhicina markay ciladoodaa shabaab lagu dhex dejiyaa lagu yidhi war diyaarad ma ahayna helokobtaray ahaydoo waxaa ku qoraa u n u n tumiye shabaab ka aqoonsan yihiin aryaadhaha samigay waxa uu yidhi hw qaraanka daad qaayaanaya qawaarijta wax u qarshan qaranka daad qaayaanaya qawaarijta wax u qaara war waxaa la yidhi ilmahay qaldaan iyo shabaab ubadka raacsiisan awal baysan dhalin oo barkood oramo weeyaane amiirada aqligu raban yahoo ururka qaabeeya bal asxaandaraantii oo halkuu maraya eelkoodu markii lagu adeegtaba hormay ununka gooyaan la yidhi eh. ilmihii diilay aabbahood eh. adeer maa isku aamina eh. ilmihii diilay aabbahood adeer maa isku aamina warbo waxaaba kaloo maanta maraysaa abiy axmed ayaamahan indhala'an miyu orda waaryaareen war ma haysaane wasiirka arrimaha gudaha qaranka somalilan mujaahid maxamed kaahin wuxuu yidhi dowladda soomaaliya ee shabaabkiiyo iswataan ugu soo duulay waxooduna inay dhul difaacayaan maahae waa dulmi qaad waawan dhulkaygana annagaa u madax bannaan dee dhulkoo dham haddaannu dhibnona cid ka hadli kartaa ma jirta ayuu yidhi war hadalkan faqowsiyo lashawrfaalla ku abaadin ee fudaydka loo dhaho xilbuu fooda geliyaahe anahana fasaad iyo haddii kibirti loo fuudo on faruurta xoog loogu qaban weelka fanaxdiisa wax la yidhi ma fiicno dibbayeel ka fidiyaan waaqlow halkaa ma iska hubisaan dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa warbow hadda muuse cidna kalama tashanin war suldaan reer somalilan oo banaanbaxa ka hadlay wuxuu yidhi eh. muuse dadkii cuna dhulkiina waa ku darsan rabaa waar walla weynay nin muqdisho joogaa hargeysa ma xukumo warbow madaxweyne hore buntland cabdiweli caligaas wuxuu yidhi eh. islaanta bakool joogta iyo taboora ma joogta cid kala kaxaynkadhaa ma jidho waar walla weynay waxaa hore loo yidhi eh. wax la waayay geelown ninkii waalanbawduda xubintii kalamaan aad maqlayseen guud ahaan intaa dhegeystaan barnaamijkii kulanka ood kala socoteen henka yenan gabagaba barnamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta salaad maxamed shar salaad darbi iyo sidoo kale xaliimo khaliif mabool heestii hibooy inta barnaamijkan namid ku kulmi doono nabadgelyo habeenadan darada hurdadii ka tooso hindisaa naftaydana hadba meel abbaarto anoon hagara ku qabin ishale

dhaafee habeen dhalad ninkii anaa tala kama habaawde iboy adimadadhaafee hoodiyo ayaaniyo hibo ragisku dhaafee habeen dhalad ninkii anaa tala kama habaawde iboy adimadada hiboon kolka waan hinqadayo hibooy reerahaa intaan dayay waxaan haabka waaye hibooy kolka waan hinqadayo ذهب